بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فيما يتعلق بالرمي الواقع في أيام التشريق وما يتعلق بدواف الوداع wuxuu ku saabsan yahay dhagax tuurkii iyo ramyigii ku saabsanaa maalmaha ayaam tashriiqa iyo dawaafka u dambeeya dawaafka kacbada la dawaafe la yihah dawaaf alwadaac iyo masaa'il ku tacalluqda arrimahaasi axkaamtoodii faslun idaa faraqa min dawaafi alifaada dawaafkii ahaa dawaaf alifaadada magac kalena waa la dhahaa muxuu ahaa dawaafu alrukn magaca saddexaad dawaafu ziyaara ayib dawaaf alifaada rukni ziyaara inta waa isku mid wey idaa faraqa min dawaafi alifaada markuu bego maalinta tobnaad ee bisha carafa ama dilxijo ay tobanka tahay ciidda ah acmaasha la bilaabayna yuu kamid yahay lala imaado dawaafkaasi markuu dhameeyo nabiguna maalintii yoomunaxrigaba waa dawaafay dib waa iskaga dhigan karaa bay dhahan qofku oo ayaamaha uu tegaya uu ka dhigan karaa laakiin sida afdalka ee sunada nabiga alayh salaatu wasalaam ficilkiisii ah waxaa weeye in maalintaas yoomu naxriga aba inuu la imaado qofka taxalulkii awalkahaa iyo kii haanigahaaba taxalul awal iyo taxalul athaani taxalul awal wuxuu ahaa ityaan ithnayni min halaatha saddex in laba lagala imaado saddexdaas maxay ahaayeen ramyu jamrat alcaqaba iyo xalqu shacri iyo dawaaf alifaada laakiin afar baa maalintaa lala imaadaa waxaa lagu daraa afar looga dhigaa naxriga naxriga afartaas saddexda hore markii dawaafka laga reebo waxaa lagu jamciyaa radaxa haddii aad dawaaf ku dartana maxaa la dhahaa ran xad ran xad sidaas ayay culimmada u tartiibiyeen ayuu nabiga oola yimid alayhi salaatu wasalaam saasuu nabiga oola yimid ay culimada ku tartiibiyeen ramyu jamrat alcaqaba ku bilowday maalinta tobnaad kadib uu gowracay geelii nabiga alayh salaam hadyadiisi boqolka neef ahaa soddon iyo lixdan iyo saddex isaga gacantiisa ku gowracay inta kalena cali buu yihi gowrac timihii buu xirtay rasuulka alayh salaatu wasalaam waana u duceeyay kuwa xirta kadib buu dawaafkii dawaafulifaadihii isla maalintiiba ee tobanka aheyd ayuu dawaafulifaadihii iyo sacyigii la imaaday nabiga aleyh salaatu wasalaam dawaafulifaadihii la yimid marka waana yowm اlxaji اlakbar baa la yihahda maalinta ayada wuxuu leeyahy musanifku marka idaa faraqa min dawaafi اlifaada intii ka horeysay waa la yimid dawaaf ifaadihii u dambeeyey la yimid wasacyi sacyigii ka dambeeyena waa la yimid oo hadduuna sacyiga hormarsanin oo dawaaf lquduum uuna ku darin haddii uu yahay qof qaarin oo xaj isku daraya cumro ama mufrida oo xaj keliya la yimid haddii kale oo dib u dhigtayna sacyigii sacyigiibu marka dawaaf ifaadibu raacin hadduu hormariyana ma soo celinayo sacyi lama soo celiyo wasacyu laa yatakarar baan soo maray marka fa idaa faraqa min dawaafi alifaada wa rajaca wuu soo laaban ilaa mina buu ku laabanayaa minadii uu dhagaxyaha ka tuurayey ee uu maalintii sideedaadii habeenkii sideedaadkana joogay ayuu dib ugu laabanayaa rajaca ilaa mina minuu ku laabani wa waana baryayaa bihaa minuu baryayaa ayaamaha tashriiq ee saddexdaabu bari hadduu rabo haddii kale laba uu ku kaaftimaya wayaltaqitu wuxuu guran oo gurubsan fii ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo ayuu guranayaa dhagaxyihii wahuwa ayaamu tashriiq waxaa la yidhahdaa thani lciid maalinta ciidda maalinta ka dambaysa labada ku ah ayay ka bilaabanaysaa saddex beri oo marka ka dambeysa ciidda wey marka yaltaqidu fi ayaami tashriiqi wahuwa thani lciid maalinta ciidda ku xigta ee ciidda labadeeda ah wuxuu yaltaqidu qaadan oo aruursan ixdaa wa cishriina xasaatan labaatan iyo kow dhagax oo yar yaroo quruurax ah oo xabadda digirta oo waaweyn oo kale ah xagee ka soo qaadan min mina minuu ka soo qaadanaya ila hadda minuu joogaaye maalintii jabratulcaqaba la tuuranayay ee tobanka ay ahayd bishuu maalintaasi wuxuu dhagaxa ka soo qaatay musdelifa todobada xabe ee jamratulcaqaba ayuu kasoo qaatay laakiin markuu mina uu kusoo laabto oo maalinta ko tobnaad la joogo wuxuu kasoo qaadanayaa mino dhexdeeda kow iyo labaatan dhagax buu maalin walba soo qaadan saddex maalmood oo min kow iyo labaatan dhagaxa wey marka toddobadii beri ee waa saddex iyo lixdan iyo saddex toddobadii maalintii yowma jamratulcaqaba la tuurtay buu ku daran ku darsan toddobaatan quruurax oo yar yar ay isku noqonayaan saddexda beri marka iyo maalintii ciidda la daro marka maalin walba wuxuu soo qaadanaya mutashriiqa ah ixdaa wa cishriina xasaatan kow iyo labaatan quruuraxo minminu kasoo qaadan wayatajanabu wuxuuna ka fogaan markuu dhagaxa guranayo min almawaadici halaathata amutaqadamati almutaqadima ijtanib wuxuu ka fogaan min almawaadici halaatha meelihii saddexdaha almutaqadimati ee hormartay maalihii hormartay soo saddex meel soo sheegnay jamratulcaqaba marki laga soo hadlayay tuurashadeeda dhagaxeeda lasoo qaadanayo saddex meel kasoo qaadan maayaan soo maray ko muxuu aha maalinta koobaad shayga koowaad muxuu aha alxesh musqulaha musqulaha lagu xaji guto aye almarma iyo daakil masjid saddexdaasuunan ka qaadanayni inta kale waa kasoo qaadan karaa wayajtanibu min almawaadici halaathata meelihii saddexda ahaa ee almutaqadimati la hormariyeen soo dhaafnay fa zaalat ishamsu qoraxda markay zuusho waa maalinta kow iyo tobnaadka ehe ramaa wuxuu garanayaa bihaa xasayaadkii ayuu tuuranayaa ah, dhagaxyihii yadaabuu ku tuuran qabla salaati salaada intaan weli la tukanin waa la gaaray duhurkii oo qoraxdu waa zuushay laakiin salaada intuuna tukanin buu dhagax tuurka ku bilaabi fa wuxuu tuuranayaa aljamrata aluulaa jamrada koowaad buu bilaabi u ku tuuri waayo jamrata uula waxaa la yidhaahdaa allatii mida talii la xidhiidha masjidi اlkhayfi masaajidka masjidulkhayf la yidhaahdo midda xaggeeda xigta jamrat ululana waa la yihahdaa jamrat dunyana waa la yihahdaa dunyaa ay qariiba ila masjid alkhayf masjid alkhayf oo xagga mina ah ayay xigtaa midda u horeysa ee maalintii tobnaadka ahaa orod baad ku dhaaftay ayada iyo midda ku xigtaba jamratulcaqabana xagga makay xigtaa jamrat dunyaana xagga mina iyo masjid alkhayf bay xigtaa masaajidkaas isagae darafka mina xagga jamaraadka soo xiga masjid alkhayf la yidhaahdaa toddobaatan malag iyo yaa lagjeeda eh, toddobaatan nabi nabiyaal ayaa ku tukatay marka waa masjid oo ambiyada idil ay kusoo tukan jireen nabigeenana uu ku tukaday sala allahu aleh wasalam marka buurta xaggaas masjid eh, soo xigtay jimrat dunya layihaahdo ama uula ayuu ka bilaabi fa waa koraya ilayha xaggeeda meel yartaagay ku taallaaye kor baa loo kuri buu kuleeyahy hadda de buundooyin baa meesha laga dhigay buundooyin iyo dabaqyo ayaa laga dhigay oo korba yada dhulkii horba looga qaaday meel karo labaad ba jira ku labaad ba jira ilaa ku saddexaad yaa korka laga waxayaa dadkii zaxmadii iyo caririgii baa batayo marka tiir unba saa loo qutaminaya tiirkuna ma aha waxa la tuuranayo meesha uu tiirka ku yaale dhulka ah halkaa weeye marmahaad maqlayso ee dhagaxan waa wax calaamada loogu talagalay un in meesha lagu garta loogu talagalay marka fa yascadu ilayhaa buurtii way ku taalay meesha ay ku taalay jamrat dunya buurta ay ku taalay ayuu xoosaa u fuulay wayajcaluhaa wuxuu yeelayaa jamradii can yasaarihi xagga bidixi buu iska yarmarin wayastaqbilu lqiblata qibladana waa u jeedsan intu xoogo qiblada u yarjeedsado ayadana bidix bidix iska yarmariyo yuwyarmiihaa tooganaya oo tuuraya bisabci xasayaatin toddoba quruux buu ku tuuranaya oo yar yara xasaatin xasaatin buuna u tuuri markuu xasaatin xasaatin le muxuu diidan yahay wuxuu diidan yahay jamcan hal marba intay saa u qaadaan cantooba iyo shab ku silayan qaarkood hal meel ay ku tuurayaan todobadiiba halkaasi ku dhamaatay lama ogola marka waxaa la rabaa sidii nabiga alayh salaam hal xabaa tuuri markaad tuuraysaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar baa la dhahaya gacantana kor baa loo taagay xasaatin xasaatin qurux kamaa taqadama sidii hormartay jamrat lcaqabaan kusoo maray uma yataqadamu uma yanxarifu nusakda qaarkood uma yanxarifu bay ka bilaabeen waana isku macno marka uu dhagaxi tuurto jamrat dunya yataqadam horay u yar dhaqaaqaya xagga qiblada yanxarifu xoogo dhinaci meeshuu taagnaa buu ka yar leexan qaliilan wax yar musa oga leexan bxayثu meel buu tegi oo laa yanaaluhu uunan soo gaaraynin alxasa qururaxa ama dhagaxa aladii yarmiihi الnaasu dadka ay tuurayaan meel dhagaxa dadka ay tuurayaan uu ka yar leexdo una dhagax ku dhicin ayuu meeshuu taagnaa ka yar fogaan dadki wax tuuraya ila dadku isdaba socdaane ayuu ka yar fogaan markaasuu deena xagga iyo qiblada u jeesan oo watabqa aljamratu jamradii uu hadda tuurtay ee jamratudunyana waxay baaqi noqon khalfahu gadaashiisay noqon wayastaqbilu qibla qibladii deena qaabili ah, xagga qiblada deen u intuu meeshuu taagnaayay jamratudunya ka tuuranayay saa oga yar dhaqaaqo oo gadaal ka yar marto xagga qiblada u jeesado iyo bilaabi wayadkuru llaha <coughs> ilahay buu xusaya bikhushuucin isagoo khushuucsan oo cabsi iyo khushuucay tadarucina ku jirto tadaruc waa khoof wey khoof min allah subxaana wa tacaala iyo ibtihaal iyo khushuuc qalbigiisa wax xaadir ah ayaa khushuucda la yidhaahdaa wa tadarucin cabsina ay ku jirto ilaahay subxaana wa tacala isku bihin bihinaayo akafu diraac taagaya biqadri suurati lbaqara suurat lbaqara in la akriyo ayuu taagnaan waa in aad u dheer wey in aad u dheer weeyaan hadda waxaasi maba dadkii baaba ku saamaxayn haddi meesha waa meel zaxmo badan waxya markaasaa tirahdo gacmahaba dadkii baaba ku tuuriba oo askartii baa ku kaxeen oo in la istaaga meesha dadka isu soo gaargaaraan lama rabo markaa tuurato waxay duceysa horaa usii soconaysaa marka laakiin sida hadiga waxaa weye in xoogow la taagnaado oo qiblada loo jeesado ilaahay la baryo wey biqadri suurat albaqara buu yiri waa dheer tahay uma yati aljamrat athaaniya jamradii hore jamrat dunya bay aheyd alulana way aheyd xagga masjid alkhayf bay xigtay wuxuu aadayaa aljamrat athaniya jamradii labaad jamrat lwusطa baa la dhahaa xagga aya markaad usii socotaa fayafcalu wuxuu sameyn kamaa facala siduu sameeyey fi luulaa midii hore kale ayuu samaynaya toddoba dhagax oo yaryar buu ku tuuri oo xasaatin xasaatin uu ku dhufani allah akbarna waa leeyahay faidaa idaa faraqa markuu bego minhaa jamrat lwustaa tuurashadeedii waqafa waa istaagaya isaguna wadacaa waa ducaysanaya xoogo intuusaa uga leexda meeshii oo qiblada ujeedsado ilaahay baryi qadra suurati baqara suurat baqara qadarkeeda aad buu dheeranaya ducada uma yaأti wuxuu imaanaya aljamraة الثaaliثa jamradii sadexaad dhagaxii sadexaad buu imaan wahiy jamraة اcaqaba jamraة اcaqaba la yihahdaa oo meeshaas buur yar oo karin ah ku taalay jamraة اcaqaba ayaa la yihahdaa jamraة shajarana waa la yihahdaa jamraة اkubrana waa la yihahdaa xagga kacbada xagga maka ayay xigtaa iyadu xagga maka xigtaa marka iyadu maalintii tobnaadna waa la tuurtay keligeed baa la tuurtay maalinta koobiyi tobnaad iyo labiyi tobnaad iyo saddexiyi tobnaadna waxaa la tuuranaya iyada oo labadii kale la socdaan yaa la tuuran wahiya jamrat lcaqaba weeyaane alatii jamrat lcaqabadii ramaaha uu tuurtay yowma naxri maalintii maalintii gowraca maalintii ciidda ayuu keliya tuurtay maantana waa tuuranaya ko iyo iyo labiy tobnaadki fayarmiiha waa tuuranaya jamrat lcaqaba bisabcin bisabci xasayaatin toddoba qururax oo yaryarya ay ku dhufanayaan kamaa facala suu ku sameeyey yowma naxri maalinta yowma naxriga iyada keliya la tuuranayey siduu u tuurtay oo kale toddoba dhax u dhuftay sawaan oo isku mid ah dhagaxiina waa iskaga mid takbiirta waa isku hal isku hal buu ka istaagi maducaysan fayastaqbiluhaa ayada buu qaabili wاlqiblatu qibladuna can yasaarihi agga bidixday ka mari xagga bidixday ka maraysaayo midig baa waxaa ka mari mina mina midig ka mari hadday qiblada bidix kaa noqoto adoo jamratu caqaba taagan qiblada haddee bidix kaa marto minana midig bay kaa qabani saas weeyaan minana midig bay kaa qaban marka meesha ay dhahaan jabalulmadbax meeshii lagu gowracay kabshigii iyo wankii kabshi lfidihi ismaaciil alayh salaam lagu ilaahay ku furtay ayaa wejigaadana noqonaysa marka waqiblatu can yasaarihi xagga bidix buu iska marinaya qiblada faidaa faraga markuu bogo dhagax tuurkii jabratulcaqaba falaa yaqifu ma istaaga cindaha agteeda ma istaagayo ah, ma istaagayo tii hore waa istaagay waa ducaystay tii labaad waa ducaystay tii saddexaad lama ducaysanayo bal fiiri waxaa meesha inay tahay itibaac inay tahay ad garanaysaa waxuu qofka siday la noqoto unu iska samaynayo ma ahee waa itibaac sidaas darteed nabiga alayh salam waa kii dhahayay khuduu canii manaasikakum iga qaata way xajin jireen jaahiliyadii qabla islam bay xajin jireen waxaasoo dhan ictibaar ma laha sidii nabiga aleyh salaatu wasalaam laga qaatay ee uu sameeyey keliya la sameynaya saasaa la sameynaya marka waa meel in lagu ducaysta la diidan yahi oo aan la ogoleen oo qofka hadduu intuu istaago uu ducaysta uu bidca ku dhacay maxaa yeeley waa muxdath nabiga aleyh salaatu wasalam ma sameyn saxaabadiisa mayna samaynin qof gadaashiis marka wax kala yimid bidcay noqonaysaa soo maaris marka shaygan haba fiicnaado si ahaantiisa laakiin haddii meeshiisii uunan ahayn iyo maxalkiisi iyo munaasabadiisi midna ayna waafaqin waxyaaba bidcada keena kamid tahy bidcada waxaa keenta sifaa keenta waxaa keenta makaan baa keena waxaa keena cadad baa keena waxaasoo dhanba bidcada way keentaa bidcada waxaaso dhan way keentaa nacam tira aan tiradii loo baahnayn baad la imaatay makaankiisi makaanheyn baad kula imaatay macaan sifadii loola iman jira sifaanheyn baad oola imaatay hal iyo bidca bidcada maqlis oo saas wey wayabiitu bimina minuu baryayaa jamrat lcaqaba markuu tuurto oo saddexda dhagax isku xigtay maalintii kow iyo tobnaad weeyaane xaggee ba aadi minuu dib kusoo laaban heymadiisi iyo meeshuu deganabu kusoo laabanayaayo habeenkaas halkaasu baryayaa uma yaltaqidu waa qaadanayaa dhagaxyihin yaryaraa min algadi beri haddana beri markii la gaaray labiyo tobnaadki dhagaxyihin uu soo qaadanaya labayo kow iyo labaatanka dhagax ayuu soo qaadan marka qoraxda zuusha kadib uu ku bilaabi wa huwa maalintaasi qadri lagu leeyahayna thani ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalinta labaad wey muxuu soo qaadani iltaqiduday ku xidhan tahay ixdaa wa cishriina xasaatan kow iyo labaatan quruuro oo yaryar uu soo qaadanaya fa yarmii biha aljamaraat markaasuu wuxuu ku tuurayaa jamaraadkii hadda waa jamciyey athalaatha ee saddexdeed haddaa lagusoo tilmaamay ayagoo tafsiila soo ogaatay marka waa lagu ijmaaliyey jamrat dunya buu ka bilaabi ama uulaa agga masjid khayf xigta alwustaa baa lagu xujisiini labada waa la ducaysanay qiblada inti loo jeedsada kadib kadibna jamrat alcaqaba la imaanayaayo ma istaagayo mana ducaysanayo kula jamratin dhagax kastaoo minaha jamaraadka saddexda kamida bisabcin toddoba ku dhufanaya bacda zawaali zawaalka kadib qoraxda markay zuusho jamrat caqaba maalintii tobnaad qoraxda markay soo baxda fiican nisfu lakhiirna waad bilaabi kartaa bacd culamada saas leyihin fuqahan maray laakiin kuwan kale bacda zawaal bay bilaaban qoraxda markay zuusho duhur la gaaro kamaa taqadama sidii hormartay walaa yajuuzu ma banaana ramyuljimaari in la tuurto jimaartaasi jamrat dunyaa iyo wustaa iyo caqabaa la yidhahdaaye fii ayaami tashriiqi maalmahaasi ayaamu tashriiqa la yidhaahdo ayaamu tashriiqana waa saddexda bilood ciidda ka dambayse lama tuuran karo ilaa bacda zawaali maa la tuuran kara waqtigii buu kuu sheegay zawaalka marka qoraxda zuusha kadib umay tuurashada bilaami haddii kale waqtigeeda waa laga hormariyey ariir <clears throat> badan ba hadda jira oo dhib badan iyo culeys aad u fara badan ayaa jira oo hadda maanta sidii sunada nabiga caleyh salaatu wasalaam ay ahayd inaad oola wada imaato arrimaha aad bay culus tahay dad badan bay ku culus tahay waxa la yihahda tafwiij iyo waxa la yidhaahdo eh, bicthaad iyo xujaydii oo laisku qabanayo oo tentable iyo inti qawaa'im loo sameeyo xiliyo la sameyn oo la dhihi eh, majmuuca fulan iyo majmuuca fulan xilligaan bay bixi karaan mararka qaar afar saac oo subaxnimo xilligan oo kale leeyahay aada jabaraadka tuurta zawaalkiana lagu talagalay hadda oo kale lagu kaxeenaya lagu didinaya teendhadii lagaa saari oo calankii lahu hormarin oo dhihi okaas calankiina raaco markaas dadku si socdaan bay iska bilaabanaya marka hadda wakti kasta oo jamaraad ka tagto dhagax waa la tuuranaya xili kasta laturan salaad socda kl dhagax tuur baad arkaysaa la turanay marka sida hadigii nabig alay slam sunadaheed wax badan baa hadda la khilaafayo zaxmadan jirta dadka hadda culamada ee fatwooda ee culamaa mamlaka ee hadda culamada kibaar culamaadana way fatwoodaan way fatwoodaan oo zaxmada jirta darteed ayay fatwoonayaan in maalinta hore minaan la baryaayo in laiskaga tago in carafo laiska sii tegi karo habeennimada waktigii logu talagalan waan soo maray oo bacda zawaal buu ahaa in dadku ay musdelifo kasii dhaqaaqi karaan in dhagaxa lasii tuuran karo waktigii eh, salaada subax weli qoraxda soo bixin in eh, jimalaadka la tuuranayo qabla zawaal waxaasoo dhan waa fadwadaan way fadwadaan laakiin hadyigii nabiga sala allahu aleh wasalam waa kaasi baro ah, haddaa adiga aad si o dhan wax heelaysata heli karto ayna daruuro iyo xaaje kugu xumbaanaysana aysan jirin sidii nabiga sala allahu aleh wasalam xadiidkii jaabir bin cabdillaahi iyo keyrkiiba ay wariyeen xadiidka dheer xadiidka u dheer ee xajka nabiga ka sheekeeya xadiidu jaabir baa la yihahda kitaab baa xajaة nabi sal sl xadiidu jaabir fi xajaة اlwadaac saasu ahaa xadiidu jaabir fi xajaة اlwadaac kitaab dhan oo ay laga alifayba nabiga maalintuu ka soo baxay madiina ilaa uu kaga laabtay intaas ayuu ka sheekeynaya jaabir radi allahu canhu hasha nabiga wada ula socday marka wuxuu ku leeyay ilaa bacda zawaal maa la tuuran karaa wayajibu tartiibu waxaa waajiba in la tartiibiyo tuurashada lagu tuuranayo meesha ayada ah saddexdaas dhagaxay la tuurana waa inay kala horeeyaan oo sida u kala loo tartiibiyo fa waa ku fasiraya tartiibkii yarmi wuxuu gari maa tali masjid alkhayf masjid alkhayfka xaggiisa midda xigta magaceed jamratu addunya ama ma wustaa dhexda ku jirtaa jamratu dunya ama alula midda tirahdaba hor bay ku taallaa awalan marka hore walwustaa midda dhexda ku jirta ya jamratu wustaa baa la dhahaa haaniyan marka labaad weeye wlcaqabata jabrat caqaba haalian jabrat wsa jabrat caqaba jabrat kubrana waa la yihahdaa jabrat kubra jabrat kubraa ama jabrat shajara geed hadda ma jir waa hore shajara jirta wayudaru waxaa la suneeyaa alguslu qabays baa la suneeyaa kula yawmin maalin walba liramy tuurashada loo qabaysto qabla zawaal intaanan soo dhaqaaqin awaalka bad zawal baa la tuuran doonaa inaad soo qabaysato adoo rakiif aad soo baxdo xilyo kulul baa marka qaar ku hagaagtaa faidaa ramaa markuu garo fi haani tashriiqi maalinta ay tashriiqu uu laba yahay tashriiqa maalintu laba yahayna waxaa weeyaan waa labiyo tobnaadka yowm nafru اlawal baa la dhahaa yowm nafru alawal nafru awl yowm nafru awal iyo yowm nafru thaani maalmahan oo mina la joogo iyo ciidaha iyo maalinta tobnaad waxaa la dhahaa yowmu xaj alakbar baa la dhahaa maalinta kow iyo tobnaadna yowm ru'uus baa la dhahaa yowmu aru'uus maalinta labaad labiy tobnaad waxaa la dhahaa yowmu nafr اlأwl maalinta eh, saddexaad ee mashriqiga ciid markii laga so bilaaba afaraadna waxaa la dhahaa yowmu nafr الthani saasay isku xigaan saasay isku xigaan marka faida ramaa fi thani tashriqi markuu tuurto mudiba lilimaami imaamka waxaa loo suneeyaa an yakhduba inuu khudbeeyo khudbatan khudbo u yucalimhum dadka ku baraaya fiiha khudbada dhexdeeda jawaaza nafri inay dadku iska tegi karaan inay minal iskaga tegi karo maalinta labaad hadiiba la tuurto in laska tegi kar dadk u sheegi oo tacajulki baa bilowday saas uhe yuwadic maan sagotinaya sheegaya waa khudbada u dambeysa wey afar khudbu khadiibka iyo khudbeyni maalinta todobaad ee bisha dilxija ee maka la joogo xujado dhan maka iskugu imaadaan ee beri waa yom tarwiya laleeyahay la bixi rabo wuu khudbeynaya yom tarwiya iyo bixitaanka iyo mina ladegi arrimaas oo sheekeen ah, maalinta sagaalaadka ee carafa la joogana waasana waa khudbeynaya maalinta tobnaadka ymunaxriga ayaa la khudbeen yowm nafru thani oo maalinta labiyo tobnaadka yom tashriiq labiyo tobnaadkana afartaa maalmood afartaa khudbaa jirta iyaduna afartaa khudbo ayaa jirta marka maalinta khudbada u dambaysa weeyaane wuxuu u khudbeynaya maalinta labiyo tobnaad yowm nafru awal wayuwadicuhum waa sawootinaya ila waa kala dhaqaaqi nigo wadankiisi baadi uma yatakhayar khiyaar buu qof walba uleeyahay bayna an yatacajala inuu degdego fii yowmayni laba maalmood markay u dhammaato uu iska degdego wa bayna an yataahara inuu maalin saddexaad ku darto oo dib dhigto intaba khiyaar buu leeyahay qur-aankaana ilahay ku sheegay wadkuru llaha fi ayaamin macduudaatin faman tacajala fi yowmayni falaa ithma calayhi waman taahara falaa ithma calayhi liman itaqa ku leyahay subxana watacaala wa bayna inuu dib saddex labadaasa u banaan laba maalmo hadduu intuu tuurto uu maalin saddexaad makaba iska aado iyo inuu maalin saddexaadna mina bariyo oo de maalintaas bacda zawaalkeeda tuurto faida araada atajiila idaa araada hadduu doono atacjiila deg inuu degdego haduu damco ama ataajil inuu degdeg haduu damco u doono oo uu doorto falyanfir waa inuu baxaa marka ha baxo ilaa makata maka ha u baxo minhaa minana ha ka baxo bishardi waxaase shardi ah an yartaxila inuu rarto oo guuro min mina uu ka guuro qabla alghuruubi ama qabla ghuruubi shamsi qoraxda intayna dhicin waa lagu ogolyahay maalinta labiyo tobnaad inaad iska tagto ku banaanta jabaraadka saddexdaa tuurataba inaadan sooba laabaninba ood maka jabaratulcaqaba haddaada tuurato maka baa duleedkeeda taaganta maka duleedkeeda markaa jabaratulcaqaba tuurato duleedka makaaba taagan tahayba laba wax yar markaa saa socotaba makaaba casiiziyaad gashay xaafad la yihahdo oo maka ku taalla waa iska sii jiidan kartaa iska sii jiidan kartaa dayib taa way ku banaan tahay shardise waxaa weeye qoraxda inay kugu dhicin haddaa waa tacajul intaa tiraa saad u maashmaashayso mala warwareegayso ay qoraxda kugu dhacdo habeenkaa waxaad ku khasbantah inaad mina barido inaad mina barido waad ku khasbantah lakin culamada waxay ka soo reebaan haddii zaxmo ay jirto oo zaxmo darteed lala socon waayo gaadiidkii saad u saareed ama zaxmada ugu jirtay iyo gabalkii kugu dhacayba adoo gaadiidki saaran taas waxaa weeyaan eh, waxaa wey cind alxaaja wa daruura baahi baa daruura keentay waxba dhibaato male waa iska soconaysa laakiin intaas tawrata inaad isku soo laabato gabalka kugu dhaco aad tiraa waan tacajuli taasaa la diidanya marka wuxuu le faida araada tacjiila falyanfir ilaa makata minha bishardi an yartaxila waa inuu guuro min mina waa inuu ka guuro qabla qurubi shamsi qorax intayan dhicin fain harabat haddii qoraxda u dhacdo habeenkii saddexi tobnaadka weeye wa huwa bimina isagoo mina jooga imtanaca waxaa mancoon oo mancoona la diiday atacjiilu degdeg markaas inuu degdego ayaa ka mamnuuc ka ah walazimahu waxaa ku laazimaya almabitu inuu baryo mino waramyu lhadi berida inuu tuurto habeenkaa inuu baryo habeenkaa berideedo sadexi tobnaadkiiba inuu tuurto oo saddexdii beri ay marka kaamilkaa uu la imaado nacam waman taakharu marka soo galay wain lam yurid itacjiila hadduu tacjiil iyo degdeg uuna doonaynin baata bimina minuu beryayaaba hadduuba degdeg bu ujeedinna meeshiis dhagax tuurto teemadiisi dib ugu laaban waltaqada wuxuu arursani intuu meel ilamaba tagaaye iltiada beri musu diyaargaroobi iltiqada wuxuu aruursani ixda wa cishriina xasaatan kow iyo labaatan dhagax yaryara oo yarmiyaha uu tuura rabo min alkadi beri oo saddex tobnaadkaa bacda zawaali markay qoraxda zuushay sidii caadiga ahayd kama taqadama kuwa hore kow iyo labadaba sidii uu tuuran jiray bacda zawaal ayuu u tuuranayaa saddex beri markay u dhamaato waxay ka dambeeya mina lama degnaanayo saddex tobnaad wixii ka dambeeya mina waa uun meel ardada ilaahay kamid ahoo wax xuguno iyo wax nusuga iyo wax camal ay leedahay ma jirto alu dhaqaaqi wax joogi oo dambe oo sii deganaan maleh uma yanfiru waa guurayaa nafrigan waxaa la dhahaa yowmu nafri athani ayaa la dhahaa mid saddex tobnaadka marka ka dambeeya yowmu nafri thani wax ka dambeeya mabalahada nafr wey wayunda waa la guuri oo xaggaaya makaa loo socdaa dawaafulwidaac basaa ku haray dawaafulwidaac keliya ayaa ku haray wayundabu waxaa la suneeya an yanzila inuu dego almuxasaba markuu maka soo galo xaafadaha maka xagee ka degi muxasab meesha la ka degaya wa muxasabna cinda aljabali aladii buurtii agteeda weeye cinda maqaabiri makata maka qubuuraheeda u dhowaa ah. waa meel magacyo badan meeshan ayada buurta maka xabaalaheeda u dhow xabaalaha makana waxay ku taalaa mucalla meel la yidhaahdo muxasabna iyaduna waa tog meesha ku yaalo ah, waxaa kaloo la yidhahdaa ardax ardaxna waa la yihahdaa batxaa waa la yidhahdaa waxaa ka dheereen meel la yidhaahdo khiifu bani kanana khiifu bani kinana meeshii oo daaradnadwada ay ku shiri jireen ayaa halkaa iyadana ku taalla marka meelahaasa oo idil muxasabtaasuu nabiga alayh salaam degay taxsiibka marka ma sunaa ma ma xajka acmaasheeda maya acmaasha xaj kamid maaha laakiin nabigu waa degay alayh salaatu wasalaam qofkii aan deginna waxba xajkiisa nusqaan ma soo gaarin caaisha radi allahu anha laysa taxsiibu waxay dhihi jir kamid maaha wainama huwa makaanu nazlahu rasul liannu asmax lkhuruuji bixitaanka nabiga iyo degitaanka iyo yaa ku toosnaa oo hadda markaad mana ka imaata meesha kugu toosan weeye markaad baxaysan halkaasa ku haboon saasuu leeyahy ayb wayundabu an yanzila almuxasara inuu dago huwa cinda aljabali aladii buurtii buu dhow yahay cinda maqaabiri maka maka qubraheeda u dhow waqad faraga waa bogay marka qofkii min xaji xajkiisi bog xaj ooma laabna widaac iyo sawaatiis usa haray wa idaa araada hadduu doono alictimaara markuu xajkii soo bogay kadib inuu cumraysto ictamara waa cumraysanaya min axili xiligu ka cumraysan xiliga yan xaramka xuduud buu leeyahay xuduuddii xaramka ee nabiyullahi ibraahim u calaameeyey buu ka bixi intaa xuduudda w kor ka ah ayaa xili la yidhaahdaa qofka marka maka degan iyo kii xaj ku imaada ee ree maka oo kale iska noqday oo aafaaqiga ahaa labadaba xaramka inay ka baxaan oo cumrada ay xili kasoo xarmadaan baa la rabaa kii haddii xaj rabaa lakin xajka maka ay ka xajinayeen ictamara min alxili kama sayaأti dalika sida kugu imaan doonta arinkaa fi sifati اcumra cumrada tilmaanteeda waxaa kugu imaan doonta qofka reer maka ama degan ama soo galay cumradiisa waxaa weye xiligu inuu ubaxaayo faida araada الrujuuca hadduu doono inuu noqdo ilaa beledi wadankiisa inuu noqdo haduu damco oo isana guuro xajkiibu u imaado waa u dhamaataye inuu guuro markay la qumanaato ataa makata maka imaan makau imaan masjid اxaraam buu imaan kacbadii buu imaan wa طaafa markaasu kacbadaasu dawaafi lilwadaaci waxaa la dhawaafaya waa kacbada wey dawaafa waa dawaafaya lilwadaaci liajli wadaaci sawootin darteed dawaaf lwadaac baa layihahdaa waajibaadka xajka ayuu kamid yahay saasaa xoog badan uma rakaca waa rukuuc waa tukani markuu dawaafulwadaaci u dambeeyey waxaa soo maray dawaafulquduum iyo dawaafulifaada dawaafulzaxaadna dawaafu waxaa dhahaa dawaafulwadaac baa layihahdaa uma rakaca rakcatayhi labadiisa ragcadood buu tukanayaa dawaafulwadaaci wa waqafa wuxuu istaagi markuu dawaafidaaca bogo isaga iyo kacbadii isdaahiye waa safri rabaa wadankiisa u noqon rabaa markaasuu deen wuxuu istaagi fi lmultazam meesha multazam la yidhaahdo ah, meesha lisilzaamiye ee laisku dhajiyo waa meel ducada lagu aqbalo weye dacwada lagu aqbalo oo ay istaagi jireen oo ilaahay lagu baryo subxaana watacaala qofka madluumka halkaasu istaagi jiray qofkii raba inuu ducaysto ilaahay baryo ducada laga aqbal halkaasu istaagi jiray bayl xajari uu ku sheegay bayl xajari aswadi xajar aswad iyo wuxuu udhexeeyaa wa baabi lkacbati kacbada albaabkeeda udhexeeya halkaasuu istaagaya halkaasuu istaagi isku dhejin markaasuu ilahay baryi wa qaala wuxuu yihi allahuma ina albeyta beytuk ilaah beytkan iyo kacbadan waa kacbadaadi beytkaadi wey facbudu raba hada beyt adaa iskale wcabda adoonkuna cabduka adoonkaadi wey adoonkan hadlaaya ee taagan meesha wabna cabdayka ibna cabdika baa riwaaya qaarkood ibna cabdayka in la yihahdo hooyo iyo aaba il qof walba dhale labadaadi adoon ilmahoodii wey xamaltanii alla waad isoo xumbaartay calaa maa sakharta waxaad sakhirtay li anigaad igu soo xumbaartay oo min khalqika min makhluuqika waxaad adigaa abuurtay ah waxun baad isoo saartay makhluuqaada kamida ah. kubaa raji ku imaaday kubaa gaari ku imaaday kubaa diyaarad ku imaaday kubaa doon ku imaaday ilaa wixii aad abuurtayd adiga ii sakhirtay ee makhluuqaada kamida ah igu soo xumbaartay oo meeshaa fog intaan ka imaaday aad halkan i keentay xataa sayartanii ilaa ad iga yeeshay jacaltanii fii bilaadika beledkaadan xaramka ah ayaad gudihiisa i keentay adiga qudradaada iyo awoodaada laa xawla li walaa quwa xeelad iyo quwa midna malihi aan aniga meeshan ku imaado ma aha xajka iyo cumrada iyo umuurahaasi waa umuuro cibaado aho waafajintana ilahay baa iskale subxaana wa tacaala marka ilahay baa la weydiistaa ma aha wax dhaqaalo ku saabsan ama xoog iyo xandha ku saabsan ma aha dad dhaqaalo iyo xoog leh oo xoolo leh oo aadi waayo oo loo sahlin oo ufududaanin ayaad arkaysaa marka sayartani fi bilaadik <coughs> wabalagtani waa soo gaarsiisay allow meeshan binicmatika adiga nicmadaada xataa acantanii ilaa igu kaalmaysay calىa qadaa'i manaasikika manaasigta acmaasha xajka manaasig la dhahaa acmaasha xajka ayaa manaasig la yidhaahdaa khuduu canii manaasikaku markuu nabiga lahaa acmaasha xajka weeye calىa qadaa'i manaasikik acmaashaada xajkeeda nagu adoonsatay een kugu caabudayno gudashadooda ila nagu kaalmaysay fain kunta radiita ilah haddaad naga raadli noqotay canii xaggayga hadaad iga raadli noqotay fasdad ziyaadi canii xaggayga ridan raadahasho ilah ii ziyaadi intaasaan ku baryaayey oon camal dhex socday oo cibaadaysanayey ilahu haddaad i aqbashay oo iga raadli noqotay ii ziyaadi wailaa haddaada weli iga raadli noqonin famuna ilaah uu galabaystay alaana hadda qabla an tan'a intayna fogaanin can beytika beytkaada daarihi daartayda intay daartayda ayna gurigaada ka fogaanin oo aniga iyo meeshaan joogay iyo guriga aana kala fogaanin ilaahu haddaba igu manayso ridahaada mxuahaa wayubcida wayabcuda uuna fogaano canhu xaggiisa beytka mazaari ziyaaradeyda ah, makaan ziyaaradeyda inaan gurigeyga una ka fogaanin iyo ziyaaradan aan beytka aan ziyaaranayo haadaa meeshan ama xilligan awaanu insiraafi xilligaan gadoomayo wey awaan awaan ee wakti wey awaanu insiraafi waktigaan gadoomayo wey xilligan in aad inta lii haddaad ii iidanto inaad gadoomo oo noqdona adiga idankaadama ku noqon karaayo awoodeyda ma aha haddaad ii iidanto allow xilliga xajkaan dhameeyey inaan gadoomo aan rabedaa la joogaa hayra mustabdilin anoon bedel qaadanayn bika adiga oo axad kaleon kugu bedelanayo ayadoon oysan jirin walaa bibeytika beytka adiga kacbadaada sharafta badanna guri aan ku bedelanayo ka jeclahay maanta aysan jirin walaa raaqibin canka anoon ku nacaynin allow oo adiga cibaadadaada daacadaada aan sida u jeclahay walaa can beytika beytkaadana aanan walaa can beytika beytkaadana aanan nacaynin dan iyo duruufaa keentay inaan waddankeyga ku noqdo carruurteeda ku laabto umuurihii kale iyo waajibaadka kale iyo xuquuqda kale aan gudanayaa mooyeene bedelka beytkaada waxaan ku bedelan lahaa ma laha hadda lagu qaban hadda tashiil joogtaa wax yar xajkaba ku dhamaada tashiil joogto gaari shabaga lagu turaya tarxiil ayaa lagu dhufanaya ah, haddaad tira kacbada iska taagnaan iska joogi oo isku naftana waa lagu qabanaya ah, rag baa joogi lahaa oo ku dhegdhegnaan lahaa mar walba ka dhaqaaqeen mm-hmm nin baa mar waxaa la yiri kuwan mxuaha eh, hunuuda aad u jecel yihiin waa niman naga cibaada jecele xoogo khuraafada ku yar badan laakiin waa niman aad u khayr jecel oo qalbi jilicsan marka waa la qaadi waa la tarxiili haddana waa soo noqoni wa soo arursani wa soo noqon markii dambe aly ah, mar walba halkan baa taaganta waase wuxuu yihi kacba fiih ana fiih bu yiri arabiga arabiga saasa waa hadla arabisha kacba fiih ana fiih yani kolba adi kacba meesha ku taalo annaga un taagnahay bu yiri eh, laga kari maayo bu yiri niman aad iyo aad runti eh, nimankaa nabiga uu ku tilmaamay wey alayh الsalaatu wasalaam low kana iman low kana اlimaanu fi thuraya hadduu imaanku ahaan lahaa eh, xidiraha la yiraahdo eh, ururka la yirahdo qof salman farisi waa loo fadhiya ninkan ciddooda kale ayaa joogi laha buyiri faris baa la dhihi jir dhulkaas faris baa la dhihi jir marka waa niman aad u din jecel wey ayb allahuma allow faasxibnii ilaahayow iraaci oo macayga ka dhig oo ila saaxiibi alcaafiyata caafimaad iyo cafin iyo saamixin fi badani badankeyga iyaa wi caafi caafimaad isii oo xanuun iyo cuduro iyo jiro in ila kowsan xajka haddaan dhameey waalcismata ila saaxiibi ilaalin fii diini diintaydana allow i ilaali waaxsin ilaahu wanaaji munqalabi makaanu gadoonkeyga ciddii baan ku gadoomaya reerkayga iyo noqodkayga iyo nabad ilah uugey wax wanaagsan ilah ila kulmi warzuqnii allow arzuq alcamala camal igu arzuq ma abqaytani wairzuqnii alcamala biaacatika inaan ku camal falo daacadaada iyo cibaadadaada aan daa'imo xilligan xajkaiyo cumrada lagu jira laska jubaysan yahay keliya onan camalkayga ku dhammaanine inaan camalkii daa'imo hataa yaqiinta iga imaato wabud rabka yaqiinta kaa imaato naam warzuqnii alcamala biaacatik ma abqaytani intaad baaqi iga yeesho oo noolahay wajcal lii ilaah waxaad iga yeeshaa waxaa i yeeshaa khayr iyo dunya walaakhira adduunye iyo aakhiro kuwooda khayrka badan labadooda khayrkooda ilah iyal iyal inaka adigu calaa kuli shayin shay kasta qadiirunkii keenid badan baa tahay uma yusalii cala nabi waa ducaystay soo maaha nabigu ku salinaya sali cala nabiy sala allahu aleyh waali wasalam yuu ku salinayaa ducada in ku bilowdo ama ku khatintaa fiican uma yamdii waa tegi calaa caadatihi hadduu baxaayo sidii walba markuu masaajid ka baxaayo u bixi jiray oo kacbada dhabarka ugu duwi jirayba ugu bixi walaa yarjicu ma noqonayo ma baxayo alqahqara gadaal gadaal u siqi mahayo sida dadka qaar ay yeelaan dad baa markay u dambaysay kacbada ay sugootinayaan dhabarka kacbada ina uduwaan bay diidayaan markaas gadaal usiqayaan gadaal gadaal ay u siqi ayagoo kacbada fiirinaya taas waxba maarata hadyigii nabi maa sunnana ma aha wax jirana ma aha wax jirana ma aha siduu u bixi jiray ma u bixi geedaha yuuna ku dhicin dadkana yuuna ku firin ah. uma yucajilu raxiila yucajilu haddii dhawaaf ulwidaac buu sameeyey moogtahay waa inuu marka geedigiisa uu dedejiyo yucajilu wuxuu dedejinaya raxiila geediga iyo guuridda ayuu dedejinayaa fain waqafa hadduu sii istaago bacda dalika dhawaafudac kadib uu sii nagaado aw tashaaqala bishayin wax uu isku siiba mashquuliyo laa tacaluqa lahu aan xidhiir lalahayn biraxiili geedi aan xidhiir lalahayn waxyaalo kale iyo umuuro kale oon geedigii iyo safartiiba uhbadiisa isdiyaarintiisa shaqa ku lahayn buu kusi mashquulay lam yactada ma tirsanayo bidawaafihi dawaafkiisaas canil wadaaci wadaaca xaggiisa u tirsan maayo dawaafkaasaga wadaac loo tirin maayo oo waa dawaaf kalu noqon waa inuu ku laabto watalzamhu icaadatu inuu soo celiya laazim ku ah inuu mar labaad ila beedkii uu rabay inuu widaaco sootiyo waa kusii nagaanaagihiisa sii joojoogay waxa ugu dambayso umira الnaasu an yakuna akhira cahdi bاlbeyt iyo inuu noqdaa la amray waa ku dhihi jir abdullah بn cabaas radi allahu canhu waxa ugu dambay inuu noqdo marka waa inuu ku laabto lam yactada bidawaafihi tirsan maayo can wadaaci uu dawaafay ama can wadaaci ka tirsan maayo watalzamhu icaadatu inuu soo celiyaana laazim ku ah fain tacalaqa bالraxiili haddayse rarashadaasi ay ku tacaluqdo in tacalaqa hadduu ku tacaluqo mashquulkaas iyo umuurahaasi biraxiili geedigii un haduu calaaqa laleeyahay oo wax un geediga calaaqa lale bu ku mashquulay ka shadi raxlin rarkiisi iyo alaabtiisa uu adkeynayo xirxiranayo kale wa shiraai zaadin sahayda uu gadanayo kale tukaamo gala muqaaxib u gala waxbuu kasoo cunaya waxbuu kasoo gadanaya wanaxwi wixii lamidaho un isdiyaarintiya ama maahe gawarigii baa maqan oo gaarigii baa imaanayo suga lagu yiri markaas iska sii sugtay oo sariirta sii fadhiisatay kusii jibsatay dhib ma leh lam yadura dhib ma laha ama kuma dhibayso mararka qaar inti lagudhaho gaarigibaa gawaarida baa imaanoo gambaleelka lagu garaaco lagu qayliyo mkarfaro lagugu dhawaaqo ayaa laga yaaba gaarigi afar sac shan sac lix sac inu iska maqnaan haddana oo dadku aydeen laga suuxaan oo daalaan oo ay gab dhahaan ayaa dhici karta markaasoo kale haduu filaashkiisa iskaga sinasto isku kala bixiyo ilan gaari buu sugaaya asaga wax dambiya lamuuna imaanin safartii buu taagay sugaya gaari markuu imaana wuu fuuli waxba dhibaataa malaha insha allah marka wuxuu leey fain tacalaqa biraxiili kashadi raxli wa shiraai zaadi wanaxwihi lam yadura ma dhibaayo walilxaaidi haweeneyda caadada qabtay waxaa u banaan an tanfira in iska tagto bilaa wadaaci iyadoo dhoof wadaacba la imaanin walaa dama calayha kolkeena wax dhiigoo gawrac laga leeya neef way gawrici ma aha laa dama ilaalaada xeshaad neefkan gawraciisa wey oo haweeneyda ayagu waa laga cafiyey markii xajkii ay soo bogtay oo dawaafilfaallihii soo dhammaystay oo arkaanul xajki uu soo dhammaaday dadkii inay guuraan ay rabaan haddii caado ku dhacdo in la sugo oo waxay noqonaysaa dadka ay ka hadho oo wax badan baa rafaadaysaa marka waaba laga cafiyeyba naflgudaacaas waajib waa lakin haweenka xaydka qaba ilahay baa ka ruqseeyey subxana wa taala in iska tagaan waa loo fududeeyey wayudamu waxaa la suneeya yadkula beyta kacbada gudaheeda inuu galo xaafida soo kabalaana beyt waa kacbada masjidka maaha kacbada gudaheeda inuu galo oo guriga yar ee lagu dawaafayo ee la qaabilayo ee lagu tukana xaggiisa laga tukanayo weyaan in marka aad banaanka kaga tukato qaabisho waa ku banaan tahay korkaad ka dawaafi kartaa agihiisaad ku duceysan kartaa gudihiisa inaad gashood ku dhex tukatana waa banaanta yundabu waxaa la sunaa yadkula inuu gaal beyta qofku kacbada gudaheeda xaafiyan isagoo kabala-aana oo kabaa iska siibo ayb in lam yuudi hadduuna dhibeynin buu geli axadan qofna bimusaaxamatin cayil haduuna ku dhibeynin wanaxw wax lamida dadka haduuna dhibaynin lakin haddii guriga guri yala dadka intay galaan zaxme iyo ciliili iyo neefqabato uu imaanayo ma aha inuu galo ma aha ah, hadduu lakin qofna dhibeynin waxaa banaa waxaa wanagsan inuu galo caaisha radi allahu canha waxay tiri nabi allow inaan kacbada galaan rabaa markaasuu soo qabtay wuxuu yidhi salli huna xijriga xijriga meesha ee qowlada ah ee kacbada ka baxsan ayuu kacbaday kamid tahay ku tukaday nabi sala allah alay wasalam waxaa kaloo nabiga alay slam uu sameeyey gudaheedu galay isaga iyo bilaal iyo usaama binu zayd iyo cuhmaan binu dalxata ninkii reer bani shayba ee furaha hayay kacbada intoodaas intay kacbada galeen oo isku soo xidheen ayuu ku tukaday nabiga alay slam laba ragcadood yaraan fa dakala markuu galo kacbada gudaheedii mashaa wuu soconaya tilqaaa wajhihi wejigiisa qaabilkiisa albaabkiibu ka galay moogtahay haddii albaab ka galay midigna uleeana bidixna uleean maayo toos buu iskaga dhaqaaqi u socon xataa yabqaa ilaa uu ka haro baynahu asaga iyo wa aljidaari jidaarkii kacbada gurigi waa dhisanya jidaar baa kusoo qabane jidaarkii asaga almuqaabili ay soo qaabishanaa lilbaabi albaabkana ku jeeda albaabka ku toosnaa halaathatu adricin saddex diraac saddex dhudhun marka u jiro derbigii fa hunaaka meeshaas yusali ku tukanaya halkaas ku tukan intuu albaab ka soo galo oo socdo derbigii markuuso ugu socdo uu is saddex diraac baa kaaga hadhay derbigaasna albaabkii aad ka soo gashay buu saa ugu toosan yahay halkaasuu ku tukaday nabig sal ly slm fahuwa musala nabiyi nabiga alayh salaam meeshuu ku tukaday wey makaankuu nabiga ku tukaday halkaasay ahayd lix tiirar oo kacbada ahayd buu qaarra bidix iska mari qaarra midig qaarra hor qaarra gadaal marka halkaasuu nabiga salawaatu wasalaamu aleyh ayuu ku tukaday <clears throat> wa min alictimaari waxaa wanaagsan inuu badiyo qofka cumraysiga oo cumraysto oo intuu cumraysto xalaaloobo oo adaal ku noqdo miiqaadka intuu tago abyaara cali iyo maxau jeeda cafwan miiqaadka adna alxili meesha ugu dhow waxaa weeyaan masjidu caaisha ama tanciim haddii kale wuxuu tegi karaa jiciraana haddii kale meesha la yiraahdo carafaad iyo xilliga inuu aado xaramka dhaxal rabaa marka wayukthir min alictibaar wa min annadarina waa badinaya ila lbeyti kacbada la fiiriyo fiirada kacbada la fiirinaya cibaado aho khayr aho wanaagah <coughs> ayuu leeyahay wayukhiru dawaafa dawaafkana waa badinaya bilbeyt kacbada la dawaafo inta aad dawaafayso salaad qof jiro kala tahay adawaafu bibeyti salaad buu nabig sal slam waa salaad oo kale ajir baa salaada kugu socda marka inuu qofku hadlo u banaan tahay oo uu meelaha fiiriyo laakiin haddana wax xun inuu ka hadlo iska ilaaliya la rabaa oo dikriga iyo khayrka unu badiyo inta uu dawaafa ajir iyo thawaab oo socda adoo iska socda oon waxba akrinayna xataa cibaada ku tahay wayukhiru dawaafa bilbeyti wa shurbi maai zamzana biyaha zamzam cabitaankeeda min shari ma zamzam cabitaankeeda waa badinaya ceelkii baa tagtay ceelkii dhanaa zamzam ayaa halka ku yaala meeshaas ku yaala kacbada hadda saaxadeeda saaxada kacbada iyo agga safa dhankeeda marki loo baxa meeshaas meelahaas ku yaala korka laga malaasay marka meela ugu talagaleen bay ka galaan ayaga hoos ka galaan hadda ka hor wuu iska banaanaan jira makshuuf buha waa la geli jiray oo ceelkii oo mutoorkii saaran yahay saa u wareejinaya arki jiray laakiin hadda waa la malaasay oo arki maysid lakin markay ugu dalagalaan bay iska furaan iyaga raggay iska shaqa ka shaqaysa mesha laakiin biyihii baa meel walba mutawafira alxamdulilah oo intii la diyaariyey oo lagu shubay weelal nadiifo fiifiican ayaa iyagoo qabow iyagoo caadi aho aan qaboobeyn intaba midkaa rabtaa iska yaalla oo koobab nadiifa ah lagugu dhexgeliyeyoo markaasaa haddaad rabto maantood iska cabaysaa wey ah, ee ka dibirto oo caloosha ay si fiican kuu taagantaana fiican oo aad iskaga badiso saasaa fiican nacam wydcu waa ducaysanaya bima axaba wuxuu jecelya min amri diini wadunya umuurta adduun iyo umuurta aakharo w allaala wuxuu raba diin iyo dunyo ayuu ilahay weydiisanaya subxana wa tacaala weydiisanaya ibn cabaas radi allahu canhu wuxuu ku ducaysan jiray allahuma ini asaluka cilma naafica wa risqa waasica wa shifaan min kuli da ay kuducaysan jire washifaan min kuli da ay kuducaysan jire marka inaad adduun iyo aakharaba diin iyo dunyaba cilmi iyo wax kasta inaad weydiisato intaa zamzamka aad cabayso ilahay barido leanna waxaa soo aroortay nabigeen inuu yihi alayh salaam maau zamzam lima shuriba lah limaa shuriba lah wixii loo cabo ayaa laga helaa oo alla waxaad u cabtaad u niyooto ayaad ka heli ood ku ducaysato waxaa kale soo aroortay nabigu inuu yihi dacaamu ducmin wa shifaau suqmin waana cunto oo hadda biyahan kale hadda adaad cabto mm, cunto kale adaan afka saarin waxba kuma tarayso oo dhiban marka dambe ah, beelqarow mada cabi kartidba laakiin biyaha zamzamka sida cuntado kale wey xataa kama dhargeysid biyahan caadiga laba galas saddex galas haddaa cabto way kaa istaagi adoor oomanayn baa shan lix galaas aad ka tuuraysa odcabi ah, marka abu ther alkhifaari radia allahu canhu waa kii hadiyey bil kaamila biyaha ku noolaa biyaha zamzam oo uu dhihi jiray waaban cayilayba waaban cayilay markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi dacaamu ducmin ah, wa shifaau sukmina riwaaya ku dartay bima axaba min amri dunya diini wadunya bu ku ducaysan wa an yatadalaca minhu inuu weliba feeraha ka keeno feeraha inuu taagaa fiican yatadalaca ee yudhira adlaaca feris inuu taago si u cabaay u cabaay u cabaay inay feerahaasa u istaagaan ayaa yaa fiican buu leehay oo calooshii godkeed soo istaag soo buxsanto ay feerihii si fican utoosiiso yatadalaca feeraha inu ka badyo mana saas loo wadaa waxaa soo aroortay in almunaafiqiin laa yatadalacuuna minhu waa xadiis daciifa munaafiqiintu kama dhergaan hal galaas haddii cabaan wa ku yaqasanayaan muminiinta la kaga dhergi karto lakin xadiis daciif wey wa an yazuura almawaadica ashariifa waxaa sunna ah inuu ziyaarto almawaadica meelaha ashariifata sharafta badan meelaha sharafta badan bimakata maka ku yaala meeshuu nabiga ku dhashay alayh الsalaatu wasalaam iyo meeshii khadiije iyo xabaalahii mucalla iyo saasuu kuleeyahy laakiin haddee sunanimadeeda iyo inay suno tahay arrintaa daliil bay ubaahan tahay daliil bay ubaahan tahay in la ziyarto meelaha la tatago amaa qubuuraha de ayagu siyada daliil ba kuso arooray zururuha ba so arortay in la ziyaarto marka musanifka lakin raximah اllah wuxuu kule an yazuura almawaadi ashariifa mimaka ku taala hadday noqoto qaaru thawr iyo qaaru xeraa iyo meelahaas oo kale meesha buurtuu nabiga galay markuu khalweyn jiray uu geli jiray ee qur-aan kusoo degay iyo tii markuu cararayay ee hijrada uu galay ee thawr wayaxrumu waxaa xaaraana akhdu shayin shay inuu qaato min diibi lkacbati kacbada dhiibkeeda dhiibka kacbada la marmariyo dhiibka wxu ahaan jiray wax burcadoo kale u ahaan jiray oo la goosan karo oo la qaadan karo ahaan jiray hadda waa wax barafuur oo biyaho lagu shubayo wax la qaadan kara ma marka dhiibu lkacba inuu qaato xaraam weya bu ku leeyahy wa min turaabi اlxarami xaramka turaabtiisa caradiisa inu ma banaano oo caradii xaramka marada ku guntado hadhow xagga markuu tagana dadka uu maarata waan ku daaweyn u yihaahdo ma banaana leanna caradan xaram bay joogtay meesha ugu qiimo badneed bay joogtay xaram bayba ka kooban tahay inaad marka aad bixiso saasaa la diidan yahy wa min turaabi اlxarami waxjaarihi axjaaru اlxaram xaramka dhagaxyihiisa iyo waxyaalihiisa la qaatana ma banaana walaa yastasxibu shayئa waxna ma qaadanayo la saaiib maayo saaxiibsad ma qaadan mahayo oo min alakwaazi ashuumada kamida ah, walabaariiqi iyo abriiqyada kamida ah, almacmuulati laga sameeyey min tiini xarami lmadiinati madiine xaramkeeda dhoobadeeda laga sameeyey aylan kalmakati sida mako kale ha sida mako kale markii madiinaa tagtana ashuumada laga sameeyey dhoobadii madiina ee caramadowdii iyo dhoobadii madiina laga sameeyey iyo ibriqiya laga sameeyey iyo kuwa ayagana ma soo qaadanaysa dhoobadan iyo caradan madiina raacsan tahay xaramkay bay kamid tahay marka inaad bixiso lama ogolo saas ku lehay naam waxaasoo dhan ba waa la diiday faslu mm. sifat lcumrati cumrada sifadeedu buu kusaabsan yahay cumrada sida loo cumraysanayo iyo walixsaari qofka haddii la xasriyo oo laga manciyo mxuu ahaa kacbadii iyo dawaaf iyo uu gaari waayo wuxuu sameyn lahaa wa fii ziyaarati qabrihi sala allahu aleyh wasalam nabiga qabrigiisa ziyaaradoodii arrimahaas ku saabsan yahay man ka gaari karaa alkaas ka xiso kala leehay cashir kala leehay